slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih وslm qala اlmualif jamcu اlmuanath asaalimu jamcii dhadig ee badbaaday jumuucdan kusoo dhex jirnay gaar ahaan jumuuc tasxiix waxaan soo qaadanay jamcu lmudakar asaalim haddana waxaan qaadanayna jamcu lmuanath asaalim jamcu lmuanati saalimu jamc midkuga badbaada huwa kulu jamcin waa jamc kasta dalla tusiya calaa aktar min itnatayn biziyaadatin kugu tusiyaa biziyaadati alifin wa tain alif iyo ta kordhinteedana kugu tusiya calaa aakhiri lismi lmufrad isimka mufradka aakhirkiisa lagu kordhiyo isimka mufradka ah mudakarna waa loo isticmaalaa muanafna waa loo isticmaalaa isimka musanaha ahna waa sidoo kale mudakarna waa loo isticmaala muanafna waa loo isticmaalaa jumuucda qayb mudakar iyo muanaf labadaba waa leeyihin qaybna way kala leeyihiin jumuuc taksiir mudakar iyo muanaf labadaba loo isticmaalaa maxaa ku saaray jumuuc tasxiix laba qaybood ay ahayd jamcu lmudakar saalim waxaa iskale wixii lab ah jamcu lmuanaf saalimna waxaa iskale wixii degdeg ah saas daraaddeed wuxuu yihi biziyaadati wuxuu yidhi dalla calaa aktar min itnatayni jamculmudakar saalimna maxaan kusoo marnay itnayni tusaale hindun hindaatun calaamadii jamaca oo alif iyo ta ah ayaa xagga dambe lagu ziyaadiyey muslimatun muslimaatun wa sumiya saaliman saalim waxaa loogu magacaabay lisalaamati suurati lmufrad mufradka suuradiisii inay badbaadday min atagyiiri isbedel in lagu sameeyo maa yujmacu jamcan muanatan saaliman waxaa la jamciyo jamc muanata oo saalim ah waaxid maa kaana fiihi taa wixii taa ay ku jirto waa inta qiyaaska ah waxa uu ka hadlaa la soco waa inta qiyaaska ah maa kaana fiihi taa sida faatima faatimaat waa muanaf dalxa dalxaat mudakarun fiihi taa taa utaanida ku jirta a mudakaraad a muanaf ah hamaratun hamaraat waa ismuljinsi waa ismuljinsi callaamatun callaamaat wasfun daalun cala almubaalaga oo wasfu tusiya mubaalago mubaalagadan ayaa faa'iideeyey cindak mubaalagadan ayaa faa'iideeyey wasanka taadaana su-aasha qofka u socotaa aya taakiid lilmubaalaga ee tawkiid daari wasfun daalun cala lmubaalaga callaamatun callaamaat bintun banaat uftun akhawaat bintun ta'deeda inkastoo raaixatu ta'niif ay ku jirto laakiin litaanis ma isimkan markuu mudakar ahaa banawun ayuu ahaa facalun jabalun buu la mid ahaa maxaa dhacay markaas waawdiisii ayaa la xadfay waawdii markii la xadfay waxaa ciwad looga dhigay ta'dan oo bintun ku jirta siiqadiina markii hore waxay ahayd facalun waxaana laga dhigi kadib ficlun oo waxay ka dhigan tahay isagoo facalun ah in laga dhigay ficlun kadibna waawdi inta la xadfitaa lagu soo bedelay haddaba taaniidka waxa ku tusinaya waa siiqada ee ta'dan ma aha inkastoo fiha raayixatu taaniid fiiha raayixatu taaniid waxaa loola jeedaa haddaba waxaan muanasahayn looma isticmaalo laakiin haadihi taa laysa filtaaniif wainama hiya badelu min laami lkelima oo ah waawdi ay bedel ka tahay waxaana la mida taada uktun ku jirtaa markeedii hore akhawun bay ahayd kadibna ikhwun baa laga dhigay waxaa ula jeedaa ukhwun baa laga dhigay kadibna waawdii baa taa lagu bedela markaas waxay noqota uktun idan haadihi taa badelu min laami lkelima oo ah waawda wixii saas ahna waa la jamciyaa bintun banaat uktun akhawaat ayib labadoodaa laakiin waa kala duwan yihiin bintun mufradkeedii muxuu ahaa sida aan sheegnay markuu mufradka ahaa oo mudakarka uu ahaa bana uun ahayn laamulkelimihi ma la soo celiyey laamulkelimaha soobaa ahayn ma la soo celiyey banawaatun miyaa la yidhin maya iyadoo la soo celinaa banaat laga dhigay alifkitaa lagu daray laakiin ukhtun haddii asalkeedii akhawun uu ahaa alif iyo ta'da waxaa lagu daray bacda raddi laami ilkelima akhawun markii laga dhigi kadib akhawaat la yidhi farqigaasaa lawadooda udhaxeeya wa yustathnaa mimaa taqadama waxa aan soo marnay waxaa laga soo reebaa mimaa khutima bitaa wixii taa lagu khatimay wa yustathnaa taqadama wixii aan soo marnay oo mima kii ah khutima bitaa ta lagu khatimay waxaa laga soo reeba maa yali waxa soo socda maa yaati waxaa soo socda shafatun oo ah faruurta ah shifaahun oo jamcu taksiir jamcu taksiira loo isticmaalay shaatun oo rida ah shiyaahun jamcu taksiira loo isticmaalay amatun oo addoonta ah imaahun jamcu taksiira loo isticmaalay ummatun umaamun jamcu taksiira loo isticmaalay imraatun waxaa jamceeda laleeyahay leeyahay ama niswatun ama niswaan midkaa doontaa isticmaale inta hore jamcu taksiir ay ahaayeen laakiin midka jamcu taksiir ma aha waa ismu jamac wuxuu la mid yahay qowmun oo jamca looga dhigay rajul ilan qowmun mufradkeeda waa maxay daliila rajulu noqonaa qowmun raggaa loo isticmaalaa nisaauna waa ismu jamc mufradkeeduna waa imraatun jamcu taksiir marka maaha millatun milal waa jamcu taksiir fahaadihi asmaau middan waa asmaa fiiha waxaa ku dhec jira taaun liltaaniif fi lmufradi waja-at waxay ku timid calaa jamci taksiiri jamcu taksiir ay ku timid walam tujmac asmaadan lama jamcin ka jamci lmuanati saalim midka labaad waxaan soo marnay wixii taau ay ku jirto midka labaad calamu lmuanaf mima laysa fiihi ta waa calam muanafka uu iska leeya oo ta aysan ku jiran waa kii aan dhihi jirnay maxay ataniif almacnawi ama almuanaf almacnawi hindun hindaat zaynab zaynabaat muanaf macnawiy huda hudayaat fii aakhirihi aakhirkiisa alif taniif ku xigaysan ta ku jira waxaa soo hosgelaa wixii calaamad daahir aan lahayn oo taaniiskoodu macno uu yahay iyo wixii alif wata ama maqsuurahaat ama mudaat huda mudayaat fii aakhiri alifu taaniif ayaa ahaatay hayfaa imra'atun hayfaa ay khamiisat lbatni oo boggeedu isku dhegan yahay rajulun ahyaf imra'atun hayfaa oo inayda mawgeedu isku dheggan yahay markii la jamcinaa hayfaaat fii aakhiri hamzatu taaniifi ma qablaha alifun zaaid alif zaaida ay soo horayso midka saddexaad sifatu mudakarin ayra caaqil mudakar kayru caaqil ah tilmaan uu leeyahay mudakar baa yaa laakin waa kayru caaqil ayaamun macduuda ayaamun mufradkeeda waa yawm waana mudakar markii la jamciyey ayaam baa lagu jamciyey markeedii horena aywan bay ahayd waa faclun oo lagu jamciyey afcaal jamacaas oo ayaam ah mufradkiisa sida aan sheegnay wuxuu ahaa yowm waana mudakar laakiin waa mudakar kayru caaqil ah ayaa marka laga dhigo sifadeeda inaad ifraadido waa kuu furan tahay inaad jamcidana waa kuu furan tahay labada wadaba oo aad tidhaahdo ayaamun macduuda iyo ayaamun macduudaat labadaba waa kuu furan tahay ayb ayaamun macduuda waa marka la ifraadiyo ayaamun macduudaatna waa marka la jamciyo haddaba macduudaat waa sifo yay sifo u tahay ayaam ayaamtaasi mufradkeeda yoom buu ahaa yoomna waa mudakar kayru caaqil oo frontaga laka waxaa ku fura an tubqiiha calaa xaalihaa xaalkeeda sifada inaad ku baaqi hesho mufradatan xaal ay tahay oo macduuda aada isticmaasho walaka waxaa kuu fura an tajmacahaa sifadii jamcan inaa jamciga muanatan saalima jamcan saalim inaa ka dhigto macduudaat aad tidhaahdo safaru hayr alcaaqil mudaker hayru caaqil ah marka la tasqiiriyo tasqiirkiisa alif iyo waa lagu sii jamci karaa dirhamun soo mudaker ma aha waana mudaker hayru caaqil ah waa taskiirinaya durayhim baa ka dhigay musaqarkaas markaa jamcinaya alif iyo waa u isticmaali kartaa waana qiyaas durayhimaat dhowr tilmaad kitaabun markaa taskiirinaya kutayib kadibna kutayibaat mutajibaat ya-du waa shidan tahay ya maxaa tiri ha jibaalun raasiya mufradkeeda wuxuu ahaa jabalun sax kadibna jibaal baa lagu jamciyay jabal soo mudakar maaha kayru caaqil ah raasiyatun mufradka waa isticmaali karta haddaad doontana jibaalun raasiyaat musaqar lmudakar kayr dirham durayn durayhimaat kitaabun kutajib kutajibaat labadaba mufrad yaadan shidan xaggee ka timid ya-dii iyo yaa tasqiirkii iyo iyo aliftii oo yaa loo rogay ila yaa-u taskiirka mar kasta waa inay haalida ahaato yaa-u taskiir takunu haalidatan fi jamiici axwaaliha mar kasta waa haalida halkaas macnihiisu u heeyaa taskiirkii baa waxay dhacday bacda taa kitaabtaadeeda kadib baa yaa taskiirkii dhacday haddii aw taskiir haalid ay noqotay aliftii saakinada ahayd ya saakinaasoo kama hormarin ma sugnaan kartaa inay fatxo ka horeyda maanskale miyay ku sugnaan karto aliftu ma joogi karto faqulimat yaaan yaa loo rogay labadii yaana waa la ysku idqaamo kaas waxay noqdeen kutayib ismu ljinsi muanaf bilalif ismuljinsi oo alif lagu taaniifiyey saxraa saxraawaat xubla xublayaat ismun kan hore ismun waa midka hore oo saxraa ah sifatunna waa midka dambe oo xubla ah imraatun xubla nisaaun xublayaat ayb waa lanoo imaan doonta haddii ilaa yidhaahdo alifutaaneedka sida la yeelayo alifta maktuurada waa imaan doontaa waistadnaa min hada kan waxaa laga soo reeba maa kaana calaa wajni faclaana facla wixii faclaana facla ku socda cadshaan cadshaa ayaga jamcu tagsiiray leeyihiin maxaa lagu jamcinaa haddaba waxaa lagu jamcinaa ficaal cadshaan ciaash cadshaa ciaash qadbaan cidaab qad baana labadoodaba mudakarkii muanadka ficaal ku jamcin afcala faclaa wixii afcal mudakarkuu yahay muanadkuna faclaa uu yahay faclaa u sida axmar xamraa jamcu taksiiray leeyihiin jamcu taksiirkoodana waa fuclun faadoo caynta la reebo fuclun axmar xumrun xamraa xumrun aswad suudun sawdaa suudun faclaa ifa faclaa oo sifa walaysa lahaa afcal oo afcal aan lahayn midlu tusaale imra'atun cajzaa waa haweenay bari weyn aygu la dhihi maayo a nisaaun caji daawaat la dhihi maayo cadraa waa gabadha weli aan guursan see la yeelaa jamcu taksiir ay leeyiin jamcu taksiirkooda muxuu ku imaanaa facaala cadra cadaara saasuu ku imaana cajza cajaaza falaa tujmacu halaaatu saddexdan jamcan saaliman la jamcin maayo bal jamca taksiirin a jamcinaa wamaa siwaa maa taqadama inta aan soo marnay wuxuu ka soo haray yujmacu hada aljamcu jamcan waa la jamcinaa samaacan aw shuduudan ama carabta laga maqlay qiyaas ma aha samaacan yani qiyaas ma aha aw shuduudan ama in la jamciyaa fashaada ummun ummahaat ummun sida raajixa ah faaul kelimaheeda waa hamzo caynteeduna waa miim laamteeduna waa miim waa hulaafi ummun qiyaasku marka wuxuu ah in la yidhaahdo ummaatun oo alifii taa xagga dambe looga daro laakiin waxay sameeyeen ha ayay ku kombiyeen markaasi waxay idhaahdeen ummahaat wasankeedana waa fuclahaat fuclahaat ha ummahaat ku jirtahay waa zaa'id ah waxaa asalka ahna waa hamsaday labada miim ya fuclahaat ummahaat lilanaasi waxaa loo isticmaalaa dadka ummaatuna ligayri lanaasi ummaatna waxaa loo isticmaalaa wixii aan dadka ahayn ee xayawaanada ah ummaat baa la yidhaahdaa dadkana ummahaat saasay u kala saareen waqad yajiiu lcaksu cagsi inuu yimaadana waa dhici aho ummahaat loo isticmaalo wixii dadka aan ahayn ummahaatna loo isticmaalo wixii dadka ah ama labadoodaba midkii la doono la isticmaalo way dhacdaa inta qiyaaska ah waxaa lagu jamci jiray laba beyt waqisu fi dita wa naxwi dikraa wadirhamin musaqarin wasaxraa wazaynaba wawasli gayri caaqilin wagayru daa musallamu linaaqili labadaas bedaa lagu jamci jiray waqisu fi dita waxay ka awataa wa naxwi dikra alifutaanihi maqsuuraa wadirhamin musaqarin durayhimaat wasaxraa alifutaanihi mamduudaa wa zaynab wixii taaniiskoodu macnawow yahay wasfi kayra caaqilin ayaaman macduudaat wagayru da musallamu linaaqili inta kale wuxuu yidhi waa samaa samaaun samaawaat xusaamun xusaamaat xusaam siinteedu ma shidna waana seefta xusaamaadka lagu jamciyaa weli waatii uu ninka shaacirka u yihi faطalliqhaa falasta lahaa bikufin wailaa yaclu mafraqaka alxusaam faطalliqhaa gabadhaan iska furuu yii falasta lahaa bikufin kuf uma ihid kulaha wailaa yaclu mafraqaka alxusaam meeshaas madaxuu ka kala barmaseefaa hadii kale kaaga dhace ya wuxuu yihi faطalliqhaa falasta lahaa bikuf'in wailaa yaclum mafraqaka alqusaam gabdha iska furu raadi kale saama madaxa kaaga dhace asmaa'un khumaasiyatun lam yusmac lahaa jamcun aakar asmaa khumaasiya oo jamc kale aan loo hin ayadan alifintaa lagu jamciyaa xamaan oo miimteedu ay shidan tahay xamaamaat waxaa kala duwan xamaam bitashdiid ilmiim iyo xamaam bitakfiifihaa xamaam haddii la yidhaahdo waa meesha xoogaa la isku kululeeyo oo biyaha deeran xooga ayaalla dhulka qaboobayaasha laga isticmaalo xamaan laakiin xamaan bitakfiif ilmiim oo qolleyda shimbirta qolleyda ah suraadi suraadiqaat ismu maa laa yacqil musadaran bibnin aw duub ism oo kayru caaqil ah kayru caaqil marka waxaan soo hoskala wixii xayawaan ah iyo wixii jamaad jamaadaad ah musadara bibnin oo ama ibni lagu bilaabo mawduu ama duu ku bilawda ibnu aawa ibnu aawa marka la jamcina waxaa leeyahay banaatu aawa ibnu aawa waa bahalkan soomaalidu ay dhahaan xoorka xoof ibnu awa cidaan caraft ibnu awa xoof ha ibnu awa markii la rabo in la jamciyo waxaa leeyahay banaatu awa hadalkaas macnihiisu markuu wuxuu yahay ibnigii baa inta binti loo rabay baa kadib banaat la yiri idan jamciisu wuxuu ku imaanaa banaatu hawa ibnu cirsin asna wuxuu ku imaanaa banaatu cirsin ibnu cirsin banaatu cirsin oo dabcaddeeyaha ay ibnu cirsin la dhahaa intaas waa xayawaanaadkii dulqicda marka la rabo in la jamci maxaa leeyahay dawaat lqicda dulxija marka la rabana dawaat lxija wa min dalika waxaa ka mid a jamcu ljamci jamculjamac waxaa la yidhahdaa jira isimka mufradka ah marka la jamciyo jamca taksiirin jamcu taksiirkii haddana in lasii jamciyaa dhici karta waxaa ka mid a baytun jamcu taksiirkiisa muxuu yahay buyuutun jamc kale muhaydiin ya abyaad marka abyaad jamcu beytin la waayo ama beytkaas beytu shicrin ha ahaado ama beytu shacr ahaado beytka wuxuu ah, beytu shacr iyo beytu shicrin idan beytka jamcu qilihiisa abyaat buu ku yimaadaa jamcu kafrihiisana buyuut buu ku yimaadaa abyaat marka de shicirkana waa loo isticmaalaa guryaha caadigahana waa loo isticmaalaa wa jamcu qilihiisi buyuud waa jamcu kasrihiisii buyuud baa intay sii jamciyeen bay waxay ka dhigeen buyuutaat jamcun waa nuqsaan rajulun waa nin a guriga caadiga ah shacar shacar calaashaan waxaa lagu magacaabay guryihii waagii hore la dhisa jiray a in badan oo kamida waxaa lagu deli jiray maqaarka geela marka baytu shacab siday dadku u okortaan rajul rijaal rijaalaat rijaalaat waa jamcu rijaal in la soco waa jamcu muana saalim oo jamcu si ah rijaalkaas almulxaq bijamci muanati saalim jamcu muana saalim wixii mulxaq waa hunaaka alfaadun baa jirta calaa suurati jamci muanati saalimi maca lam tatawaafar fiiha iyadoo dhexdeeda aysan ku dhamaystirmin khasaaisuhu khasaa'isu jamci muanati saalim wixii isaga ukhaaskaa yani shuruudihiisi iyuu ka wadaa khasaa'istaan wa sumiyat waxaa u magacaabe mulxaqatan ulaatu aa ka mid ah maxaa jamr baanu saalim looga dhigay mufrad min lafdihaa ma lahaa dawaatu maxaa dhacay mulxaq maxaa looga dhigay miyaysan mufrad lahayn oo daatu ah waa leedahay laakiin kuwii aan soo sheegnay ma ku jirtaa uma jirto adricaat waa meel magaceed maxaa mulxaq looga dhigay ade maasuumiya bihi waay maa jaa calaa suurati ljamci min asmaai linaaf wuxuu suuratu jamci ku yimaada waa maasuumiya bihigii laftigiisii oo min asmaai linaaf jamaalaatun waa gabar magaceed ya dawaad kuwii hadda aan soo marnay oo qisu fi ditaa kuma jiro jamaalaat waa gabar magaceed a ah, daatu ninka waxaa leeyahay duu cilmin imraatun waxaa leeyahay daatu cilmin aa leeyahay taasa utaniif jamaalaat waa gabar magaceed cinaayaat waa gabar magaceed catiyaat waa gabar magaceed waxaas dhan waa gabdho magacyadood carafaat calamun lishaksin nin bay calam u yahay nin baa magacaas iska leh aw limawdicin ama meel baa carafaat la yidhaahdaa ariiqatu jamci lalfaati macan muanasin saaliman maa kaana fii mufradihi taa see loo jamciyaa haddaba jamcu muanas saalim maa kaana fii mufradihi taa wixii mufradkiisa ta ay ku jirto tucdafu taarutaada xadfaa calaamat ljamci calaamat ljamcan waa lagu ziyaadinaa taa u taaniidka kelimada wadata markaa rabto inaad jamcu muanas saalima ka dhigto taa u waa daaya kadib maxaa keenaya alif iyo tadi wa taadita alzimanaka nxiya ibnu maalik saasuu dhihi jiray wa taadita midka taada u saaxiibka ah ta'diisa alzimanna u laazim oo u laazim tanxiyatan fogeyn iska tuurku lahaa wa taadita alzimana tanxiya aaminatun taadaasee la yeelaa marka la rabo aliftii ta in lagu daro waa la tuuraa aaminaatun aalibatun see la yeelaa wanatuura markii uu aalib noqdo alibay ka rabtaa dalxa dalxaat su-aal jamcu lmuanahu saalim saalim waxaa loogu magacaabay lisalaamati mufradihi min atagyiir haddana mufradkiisii ma badbaadin ilaan baa laga jaraya see saalim ku noqday man yujiibu calaa haada eh? ya jaritaanka la jara miyuusan taqyiir ahayn mufradkiisu inuu badbaadaa rabaa ya sababta loo xadfay eh. ma cudifa lcilatin aye ah. eh? taada lama goynin haye alifaa laga soo geliyey meeshaan meesha anay makuu qoran tahe taada waa la jaraa alifii taa kadib baa lagu soo dara soo kuma dhihin haye warkiisi kacmiya haye haye haye dibaa ka jawaaba haye ya alifa lagu soo ziyaadinaa iyo ta ee ta'dii la jaray soo taqyiir noqon mayso ya waa la jaraa ya hamsada ka horeysa anaaibka ah aw hamsada ee amina keliya maaha qaalibatun ta'deeda soo la jari maayo waa macfi waayo sababta lagu dari maayo haye a taqyiir e? ku dhic maayo suurat mufrad inuu badbaadaado haddana taa laga jaray taada keliyaa la cabsay marka taqyiir noo meelo xaqiiqi maaha sax waa ku banaan taha aya waa jawaab jawaabaha ka mid ah haye takfiif haye ayib waxaa leeyahay horta isimkan sidiisaba ta'du maasalay ku tahay mise kusoo qorortay mufradkiisa mata u wado markuu dhalanlaha mise wadanin tadkiirkii qaaniidkii asal ah takbiirka ismka markuu dhalinayo marka qaalib u ahaa sax aliftan dheeraada ku ahayd marka mufradkiisii waxba lagama jarin hadana wka dheeraada ahayd asal may xaraata isagoo marka qaalib ah aliftii taa lagu dar marka mufradkiisi waxba kama hadlaayo ya ya ha xalla jara laakiin maasal ay ku ahayd mufradkeedii mudakarka ahaa muslimun soo ma ahayn mudakarkaa ila mudakarka asala ila asala marka mudakarkii muanad ha asal ma leeyahay marka masaasaha asal ah waxay leeyihiin marka sababtu waxay tahay aan takyiir looga soo qaadaynin isimkan saan asal kuma aha markeeda horaba ila mudakarka asal ahe muanadku asal maaha waa farac isagoo muslimun ah ayay taada aimad dambe kusoo qortay oo oo mudakar ah taadii muanafka ahdo qaariadahayd waa iska tagtay marka mufradkiisa waxay leeyihiin wax ka halaaban ah ayib wa idaa kaana qabla taai alaalmakaas